alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira su-aal baa waxay ku saabsan tahay lasoo qoray hal alxub alwaaridu lilansaari khaasun biman caasara anabiy sala allahu alay wasalam wa naasarahu am yashmalu duriyatahum baaraka allahu fiik wa fiika baarak xukunka kollay yacni markaa ansaarta cidda fadiilada aweliga u sugnaatay waa ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxaabadiis ahayd ee ansaarta ahayd laakiin fadiiladu kolley wax waa ka gaadhayaan ciddii marka waxa weeye iyaguna markaa tafirtoodii ah oo namadkoodii iyo tariiqoodii ku sugan iyaguna fadiilada wax waa ka helayaan laakiin cidda marka waxa weeyaan awali ahaan oo ugu sugnaaday fadiiladu waxa weeye waa ciddii markaa saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam ahayd ee ansaar ahayd su'aal labaad oo ku saabsan darsiyadii tegey hal yajuusu an yaquula arajulu lilmar'ati ida axabahu fi illaahi inii uxibuki fi illaah wakada alcaks afiiduuna baaraka allaahu fiikum wa fiikum baarak ninkii iyo qofkii dumaree ajnabiga kala ahaa haddii waxa weeye labaduba taacada ilaahay ku fiican yihiin midkoodka kale ma ku odhan karaa oo gabadh ajnabiyada ilahay dartii baan kuu jeclaa iyaduna ma ku odhan kartaa nin ajnabi ka ilaahay dartii baan kuu jeclaa su-aasha dambe ka jawaaba idinku maxaa ka tiradeen lama odhanay calaa kulli xaal waa saa loo sheegay weeye xadiisku wuxuu ku soo arooray asaalatan yani waxa weeyaan raggu kusoo arooray laakiin dumarkii maxaarimta u ahaa hadday maxram oo kale isu yihiin inuu ku yidhaahda ama iyagu ku yidhaahdaan wax dhibi kuma sugnaan wax dhibi kuma sugnaan wakadaa zawjaynkii saa si la eg jacayl kaleba waa jiray laakiin xagga taacada haddii markaysa markaa uu yani midkood ku yidhahdo ka kale waan yani illah baan kuu jeclahay iyadana markaysaga laa xaraja fii dalik laakiin cidda kale ee ajaanibta kale ah labada jinsi ee kala duwan dumarkii inay dumarka ku yidhaahdaan raggiina ragga ku yidhaahdaan taasina waxa weeyaan dhibi kuma sugnaa raggay ku soo arooray laakiin dumarkii inay dumar kale ku yidhaahdaan iyadana dhibi kuma jirto iyadana dhibi kuma jirto laakiin tan kale waxa weeye waxay yani u noqon kartaa fitno ayay sababi kartaa fitnaay sababi kartaa saas aawadeed waxay ahlucilmiga marka qaarkood ay yidhaahdeen sidaa idinkaba idiin soo degdegaysa yani saddan lidariica waa inaan la odhan waa inaan markaa la odhan weeyaan bay yidhahdeen saddan lidariixa wadada mafsada keenaysa iyadoo la waana arrinkan maaragtay mafsada meeshii ka iman kartaa tan kalena maslaxa ku jirtaa sidadana waxaa la yaqaanaa dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix mafaasidda in la daafaca laga hormarinayaa masaalixda in lasoo jiido masaalixda in la jiido marka maadaama mafsada ka iman karto waa inaan sidaas markaa la odhan bacdu ahlicilmiga wax ka yara baneeyey waa jiraan markaan fitna meesha ka imanayn sida marka waxa weeye markaa masalan oo kale shakhsigii aan labadii shakhsi aynay xidhiidh ka dhexeeya aynay jirin marba waxa dhacday qof dumara u soo qortay asheekh ibnu baaz iyadoo istiftaa samaynayso su'aal weydiinaysa markaasay tidhi waxa weyaan innii uxibuka fillaah su'aashii bay deedna weydiisay sheekhii baa lagu akhriyey dabeedna wuxuu yidhi axabaka allaahu aladii axbabtanii liajlih yacni meeshaasoo kale fitna dee kama iman karto yacni ibnu baaz wuxuu ahaa yacni marka waxa weeye yani sheikh da oo gaboobay buu markaa ahaa mar labaadkana waxa weeye gabadhi markaysa mucayano maaha warqad baa la soo qoray warqadaasna markaysa markaa dadkaas markaa dhexdiisay ka mid tahay yacni waxa weeye caadatanna yacni waxa weeye waxyaalahan fitnada ku saabsani meelahaasoo kale xoogaa waa baciid inay ka timaado yacni marka inay ka timaado oo markaysa waxn ay yacni markaa dhex marto waxa weeye waa mid markaa baciid ah weeye laakiin calaa kulli xaal laba qofoo calaaqo ama xidhiidh ama wada hadal ama telefoon inay iska hayaan ama wax la mida oo waxa weeye caadatan waxyaalahaasoo kale ka iman karaan albaabkeeda in la awdo saddan dariica ayaa markaysaga u munaasiba wallahu aclam waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiinka baab ulkhawf ayaynu dabayaaqadiisa joognay xadiiska afar boqol iyo afar iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo sagaaliyo tobane wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam kayfa ancamu wa saaxibu lqarni qad iltaqama alqarn nabigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam kayfa ancamu sidaan u farxayaa oo nolosha u macaansanayaa bimacnaa u nicmaysanayaa oo noloshii aan u macaansanayaa wa saaxibu alqarni nacima yancamu waxaa macna ahaan culammadu ay yidhaahdeen ittasaca fi dunya yacni marka la yidhahda dunyadii buu ku balballaarsaday waltadda biha waa macaansaday almasara waalfaraxna way ku fasireen markaa saan ugu farxayaa aan adduunyada u macaansanayaa wasaaxibu saaxibu alqarni iyada oo wa saaxibu alqarni kii boonka u saaxiibka ahaa geeska qad iltaqama alqarna uu geeskii afka gashaday waa gees daloola ah, waa boon yani boon waxaa la yidhaahdaa qarni geeskaa la xordayaa waa la daloolinayaa yani soomaalidu waagii hore waa isticmaali jireen oo waxaweeye markaa geeskaa marka la dalooliyo oo waxaweeye xagga kalena laga gooyo dhexdana markaysaa laga saaro wuxuu noqonaya gees daloola haddii la afuufo yani marka waxawan ama marka waxawan yani cod lagu sameeyo meel fog buu gaarhaya meel fog ayuu gaadhaya marka suurkii weeye suurku waa gees markaa wax daloolo weeye intuu cidamkiisa la egyahay allahumba og waa gees aad u weyn yani waxa aynu tasawurayno inagu maaha ya waa shayga markaysaga khalqigoo dhan waxallo waxa arlada ku sugan qayladiisa markaa ay maqlayaan ee dhammaan ay la wada suuxayaan marna ay la soo wada kacayaan marna marka la afuufo ay la wada suuxayaan oo la wada dhimanayaan marna ay la soo wada kacayaan marka waxa weye cidamkiisa iyo weynidiisa intuu la eg yahay allahuma saan u nicmaysanayaa ama marka waxa weeye aan u farxayaa oo aan markaa nolosha ugu raaxaysanayaa wa saaxibu alqarni iyadoo kii geeska u saaxiibkaa boonkii geeskii daloolay qad iltaqama waa malagii waa malagii afufaya israafiil qad iltaqama uu afka gashaday alqarna geeskii wuxuu u diyaar yahay inuu afuufo wastamaca wuxuu dhegaystay oo u dhegnuugsanayaa u dhegraaricinayaa alidna idanka in la yidhaha ku dhufo afuuf in la yidhaahdo ayuu dhagaysanayaa wuxuu u diyaar yahay inuu gashado goortuu nabigu sheegaya waa goorma goortuu nabigu sheegaya waqtigu wakhtiguu noolaa calayhi salaatu wasalaam ya qarnigii shan iyo tobnaad ban hadina ku jirnaa markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu tilmaamayaa inuu markaa malagii geeskii daloolay afka gashaday suurkii idankana dhegaysanayo adulaadkii qiyaamada inu joognaaba macnuhu dhacay iminkana waa uga sii dhowna wastamaca alidna idanka ayuu dhegaysanayaa idanka loo idmaayo inuu afuufo mataa yu'maru goormaa la amrayaa binafqi afuufitaanka oo fayanfukha dabeedna uu afuufo haddaad jawaab ka dhigto jawaab istifhaam waxay noqonaysaa inaad nasbiso haddii la rafciyana waxay noqonaysaa fa huwa yanfuku isagu waa afuufayaan wuxuu dhagaystay idanka ayuu dhagaysanayaa mataa yu'maru goormaa la amrayaa binafkhi afuufitaanka oo fayanfukha dabeedna uu afuufo waa jawaab ulistifhaam fakaana dalika haqula cala asxaabi rasuuli illahi sala allahu aley wasalam waxaad mooddaa inuu arrinkaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam haqula inuu ku cuslaaday cala asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam asxaabtii rasuulka asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku cuslaaday ayaad mooddaa faqaala lahum markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam quuluu waxaad tidhaahdaan xasbuna allah wa nicma alwakiil kaafigayagu waa allah wa nicma alwakiil ku la tala saarto ayuu u wanaagsan yahay allah rawaahu tirmidiy xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasana ayuu yidhi xadiis kolley shawaahid buu leeyahay saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood xadiiska waa quweeyeen culammada quweynaysana waxaa ka mida ah sheekh albaani ayaa ka mid a ah tirmideen hore waa inaga aragnay inuu quweeyey oo yidhi waa xasan yacni albaani waa quweeyey culamo kale waa quweysay oo xaafid ibnu xajar iyo ka mid yihiin marka saas aawadeed yani xadiiskani waa xadiis sugan weeye alqarnu huwa suuru waa suurkii qur'aanka laynoogu sheegay ee allaafuufaayey aladii qaala allahu tacaala kaasuu allah ka yidhi nufika fi suur suurkiibaa la afuufay wa nufika fi suur suurkiibaa la afuufay kada fassarahu rasuul lahi sala allahu aley wasalam saasuu ku fasiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo markuu suurka sheegaya waa qarnu yunfaqu fiih waa gees la afuufi doono marka geeska laynoo sheegayaa waa suurkii weeye xadiiskan baabulkhawf buu sheekhu ku soo arooriyey waxaan uga jeedaa qiyaamadii inay soo dhowdahay inuu xadiisku tilmaamaayo markii saxaabada loo sheegayna saxaabadii inay werwareen oo arrinkaasi ku cuslaaday arrinkaasi ku cuslaaday ayaa markaa xadiisku sheegay waayo qiyaamadu waxay u kacdaa dadka kuwa ugu sharka badan marka duleedkii qiyaamada inay joogaan oo qiyaamadii ku dhow yihiinna xadiiskay ka fahmeen ya dabeedna markaa saasay u werwereen markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaan xasbuna allah wa nicma alwakiil kaafigay uu kanna kaafinaya waa allaah kula tala saartana allah baa u wanaagsanaaday saa dhaha waxaa kaloo laga qaadanaya waqtiyada shadaa'idda in la yidhaahdo xasbuna allah wa nicma alwakiil waa eray marka waxaa qiimo badan waatuu cabdullahi bni cabbaas yidhi qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar nebi ibraahim baa yidhi calayhi asalaam markii dabka lagu tuuray ibraahim waa yidhi wa qaalaha muxammadun muxammadna waa yidhi aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanahum wa qaaluu xasbuna allah wa nicma waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye suurku yahay gees daloola oo la afuufaayo inuu yahay xadiiska laftiisa waa laga deliishanayaa ayaa xadiiska kale uu sheikhu ishaarayba xadiiska afar boqol iyo shan iyo toban wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam man khaafa adlaj man khaafa kii baqaa adlaja waa guureeyaa idlaajku waxa weeye waa in habeenka qaybtiisa hore la socdo ayaa la yidhahdaa idlaaj man khaafa kii baqaa adlaja waa guureeyaa oo fiidkii ayuu markaa guureeyaa waman adlaja kii guureeyaana balaga almanzil yacnii gurigii ayuu gaadhaa meeshuu deganaa ayuu gaadhaa alaa ina silcata allaahi haaliya hooyaay ama baraarugaay ina silcata allahi haaliya badeecadda ilaahay yacni uu iibinayo jannada ahi haaliyatun waa mid qaaliya weeye mid jaban maaha mid rakhiisa maaha oo jaban waa qaali alaa ina silcata allaahi haaliya alaa ina silcat allahi aljanna hooyaay yani silcada ilaahay bimacnaa badeecadda allaah iyo waxa uu allah iibinaya aljannatu janno weeye rawahu tirmidiy xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa xadiisun xasan waxaanu ihi xadiis xasana weeye yani sanadkiisa xadiiska dacfa ku jira laakiin sheekh albaani waxa uu tilmaamay shaahid inuu leeyahay shaahidka laftiisana dacf yari ku jiro oo cabdulaahi bn maxamed ibni caqiil ku sugan yahay sanadka kale ee lagu soo wariyey saas aawadeed laakiin labadu ay isquweynayaan saas aawadeed ba xadiiska u quweeyey fii silsilati axaadiis saxiixa iyo meelo kaleba ugu quweeya xadiiska marka xadiisku yani waxa weeye marka loo eego yani markaa sanadka kale iyo isaga marka la isku kabo way isku kabmayaan saas aawadeed wuxuu noqonayaa xadiis markaa yani xasan ayuu noqonaya wa adlaja adlaja biiskaani daal waxay ku sugan tahay daalka reebitaankiisa la reebaayo wa macnaahu saara min awali leyl macnihiisuna waxauu yahay habeenka qaybta hore ayuu socday ayuu socday waalmuraadu macnaha looga jeedana altashmiiru fi ataaca in taacada loo faytaa loo jeedaa wallahu aclam yacnii cidda markaa baqda oo ka baqda meel in lagu galo dee waay hayno habeenkoo isku jiray ka guuraan hadday markaa waxaweeye ogaadaan col inuu ku soo maqan yahay taaqa iyo awood aynay u haynin dee waxa weeye in habeenkii guureeyaanoo guuraan oo qaxaan ayaa dhacda cidina u beegtoobi karin mar hadday yihiin ya dee waxa weeye marka yaan laynoogu inoogu imownin marka dabeedna halkaasaa laga soo qaato marka ruuxii dee waxa weeye allah ka baqay iyo naarta ka baqaana dee taacadii buu u faydanayaayo waxa weeye wuxuu samaynayaa inuu taacadii ku dadaalo sida qofka marka habeenkii markaa guuraynaya ya ee cadowga markaysa markaa ka yacni ka baxsanaya saasoo kale ayuu isaguna taacadii yani aad ugu dadaalaya cibaadadii aad ugu dadaalaya oo ka faa'iidaysanaya wakhtiga marka waa nooc marka waxa weeye waxaa ku jira nooc isticaara ayaa ku jira marka jannada ilaahayna waa qaali jannada ilaahay waa qaali allahna jannadu u iibinaya ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ya jannadaas dee waxaa marka lagu iibsanayaa waa iimaan iyo camal saalixa iimaan iyo camal saalixa lagu iibsanaya jihaadku waa ka midoo camalkii saalixuu soo geliyay kuma se koobna kuma se koobna marka wixii kaste markaa taacee lala yimaadaa waxa weeye waa wax markaa jannadii lagu gadanayo yacni weeyaan laakiin iimaanka marka hore awal ah asalkii waa asaaskii isagu camallada kaleoo dhan waa lagu dul dhisayaa haddii iimaan la waayo camallo daahirkoodu wanaagsan yahiin lala yimaadaa waxay tarayaan ma jiraan laakiin haddii iimaan la helo camal kastoo wanaagsan oo ruuxuu la yimaadaa waa anfacaya waa anfacaya marka maadaama jannadu ay qaali tahay dee waxaweeye markaa in e, loo huro yacni hadday tahay marka naf iyo maalba ayaa markaa laga qaadanaya hata yidhaha man khataba alxasnaa lam yaqluhu lmahru ninka markaa u khidbeeye doona gabadh e, wanaagsan doonaa meherku qaali kuma noqdo haddii la meherka waxaasaa lagu meherinaya waa u huraya maa u huraya xadiidka afar boqol iyo lix iyo toban wa can caaishata radia allahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ardaaha waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam isagoo oo odhanaya xaalu odhanaayo yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan ghurla yuxsharu nnaasu dadkaa lasoo ururinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waxaa la soo saaraya lasoo ururinaya asalka xashrigu waa ururinta laakiin bacsi haddaan lala sheegin bacsigiina waa koobsanayaan ida ijtamaca iftaraqa wa iftaraqa ijtamaca xashrigu asalahaan waa jamciga waxushira xushira junuudu ay jumc marka bacsigii markuu dhaco oo khalaa'iqdii mid walba halkii dee uu ku xabaallaa laga soo saaro marka dambena waxaa marka ay noqonaysaa in laysku ururiyo dadka waxaa lasoo soo saaraya lasoo ururinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame xufaatan xalay cagacad yihiin xalay kabala' yihiin xaalayna kaba ilanayn curaatan xaalay qaaqaawan yihiin oo wax dhara ayna sidan mudug bay yihiin mudug yani kaba iyo dhartoodna ma qabaan ya gorlan xaal balagtu ku taallo waa jamac weeye aghral baa la yidhaha mudakarka marka mufradkaa la sheegaya mucanaskana gharlaa baa la yidhahdaa aghral marka aghralu ghurlun ghurlun baa jamci noqonaya sida axmaru xumrun gurlan xaal balagtu ku taallo oo jidhkooda wax ka maqani ma jireen siday ku dhasheen buu u dhammaystiran yahay xubnihii ka go'ay xataa waxba ma maqnaa wax kale iska daayo balagti yaradee laga jaray xataa waa waa u dhammaystiranta iyadoo jidhkoodu kaamil yahoo dhammaystiran yahay ayaa la soo bixiya qultu yaa rasuul allah caaisha waxay tihi rasuulka ilaahayow alrijaalu waannisaa'u jamiican yanduru bacduhum ilaa bacd rag iyo dumarku ma waxaa la soo saarayaa ragga iyo dumarka jamiican xaalay markaa kulansan yihiin yanduru bacduhum ilaa bacdin qaarkoodna qaarka kale xaalay eegayaan miyaa la soo saarayaa qaala wuxuu uhi yaa caaishatu caaishaay alamru ashaddu min an yuhimmahum dalik alamru arrinku ashaddu waa ka daran yahay min an yuhimmahum inuu hammi geliyo daalika arrinkaasi inuu hammi geliyo cawro la eega iyo wax la mid ah arrinku waa ka wen yahay shiddada jirta daraaddeed yacni qofna qof kale cawradii eegi maayo qofna cawradaada marka waxawan ayaa faydan is odhan maayo qofna qof kale cawradiisa markaa milicsan maayo eegi maayo wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd alamru ahamu min an yandura bacduhum ilaa bacd arrinku waa ka muhimmad badan yaho waa ka shiddo badan yahay min an yandura inay eegaan bacduhum barhkoodba ilaa bacdin barhka kale inay eegaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay gurlan bidami alghayni almucjama haynkii dhibicda lahaa godaalkeedu ku sugan yahay uu godan yahay ay hayra makhtuuliin xaalaynay gudnayn yacni markaa ayaa la soo saaraya xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu inoo sheegay sida dadka lagu soo bixinaayo maalinta qiyaame iyagoo qaaqaawan in la soo saaraayo oo mudugan jidhkoodii u dhammaystiran yahay dhammaan la soo saarayo caaishana markan ay weydiinayso waxay uga jeeddaa yacni talow marka miyaa la kala gaar yeelayaayoo dumarkana meel gaaraa lagu soo saarayaa miyaa raggana meel gaaraa lagu soo saaraya maadaama layidhi waa la qaaqaawan yahay sidee arrinku ku dhacaya sidee arrinku ku dhacaya oo nebigu u sheegay taasi inayna jirin laakiin maalintaa shiddada jirta daraaddeed qofna cawro xaalayn maayo mid weli wuxuu leeyahay naftaada naftaada saad u badbaaddaa ya naartiisu holcaysaan halkan bay taallaayo markiisa markaa sidaa yacni cadhaysan oo ku dhow inay kala qaraxdo takaadu tamayazu min alghayr naartii waa la hahayaa yaani waxaweye shiddada iyo dhibaataduna waa weyn tahay argagaxu waa weyn yahay mid walba naftaa haysaa marka xaaladda caynkaasa qofna markaa cawre xaalayn maayo qofna qof kale cawradii eegi maayo taasna waxay ku tusinaysaa shiddada qiyaamadu siday u weyn tahay ayay ku tilmaamaysa waxaa soo arooray xadiis haddaba sheegaya dadka waxaa lagu soo saaraa yani markaa qofka marka bihiyaabi xadiiska culamada qaarkood waxay ku xambaareen in laga tilmaamayo siyaabka camalka looga jeedo waa weji weji labaad waxay tahay in la yidhaahdo laba xaaloo kala duwan baa lagu kala xambaaraya oo marka hore waxa weeye yacni in lagu soo saaro iyagoo qaaqaawan marka dambena markaysagaa qaarkood dhar la siiyo waa jirtaa waa kii xadiis kale ku soo arooray awalu man yuksaa yowma alqiyaama cidda ugu horraysa maalinta qiyaame dhar la siiyaa waa nebi ibraahim calayhi salaam maatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo dee gaaladii markii ay dabka ku tuurayeen way qaawiyeen siday sheegaan culammadu markaa jazaa arrinkaa laga abaalmarinayo ayaa loogu horraysiiyey cid markaa wax la huwiyo maalinta qiyaame waayahay baabka koob iyo kontonaad baabu rajaa rajaagu u baab yahay naxariista ilaahay la rajeeyo qaala allahu tacaala allah waxau yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica qul waxaa tidhaha yaa cibaadiya addoommadaydiow waa cubuudiya khaasa aladiina kuwaasoo asrafuu calaa anfusihim nafahooda ku loo farayow oo xumaanta iyo macaasida la yimi ow laa taqnatuu ha quusanina way toobad keenayaan markan hmm. waa toobad keenayaan laa taqnatuu ha quusanina min raxmat illaah allah naxariistiisa ha ka quusanina ina allaaha allah yakfiru dunuuba wuxuu dhaafayaa dembiyada jamiican xaalay dhammaantood yihiin ayuu dhaafayaa dembiyadoo dhan innahu allah huwa alghafuur waa ka dembidhaafka badane alraxiimu naxariista badan aayaddan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa arja aayatin min kitaab illaah waa aayadda ugu rajogelinta badan ee kitaabka ilaahay ku sugan waayo waxaa laynoo sheegay in dembiyada dhammaan allah dhaafayo waxaana lagu yidhi si caama naxariista ilahay ka quusanina ciddii markaa toobad keentay ama toobad keenaysoo toobad u diyaarayay islaamnimo yacni naxariista ilahay ka quusanina laakiin ciddii aan toobad keenine gaalnimada ku sugnaatay iyada marka waxa weeye markaa ma soo gelayaan marka waxaa laynoo sheegay ilaahay dembiyadoo dhan inuu dhaafayo waxay ku saabsantahay cidda toobad keenta saas aayadda kale allah uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa iyo aayaddan iska hor iman maayaan aayaddan waxay yidhahdeen culammadu cammama wa atlaq waa caam yeelay cammama wa atlaq waana itlaaqay oo mashii'a kuma qaydin ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dembiyadii lama kala saarin ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan ayuu dhaafaya marka camam wa atlaq waana itlaaqayoo mashii'a kuma xidhin liman yashaau lama odhan aayaddaa kalena khasa wacallaq khasa callaq waa khasisay oo dembiyadii baa la kala saaro gaalnimo iyo maa duuna dalik baa loo qaybiyey in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa takhsiis baa lagu sameeyey wa callaq mashii'ana waa lagu xidhay callaqa bilmashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa cidduu doonuu ilaahay u dhaafaa maxaa imanaysaa cidduu doonana uma dhaafo marka mashii'a lagu xidhay iyo doonista ilaahay qofkiina ma oga ma wuxuu ka mid yahay kuwuu allah doonay inuu u dembi dhaafo mise kama mid aha ma oga marka aayaddani waxay ku saabsan tahay waa cidda toobad keenta aayat zumar ina allaha yakfir dunuuba jamiica waxay ku saabsantahay waa ciddii toobad keenta aayatu suurati nisaana waxay ku saabsantahay waa ciddaan ka toobad keenina ku dhimataa qofkii ka toobad keena gaalnimo iyo dembiyada kaleba allah waa ka dhaafaya xilli toobaddu furan hadduu toobad keeno shuruuddii towbaddana dhammaystiray wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wahal nujaazii ila alkafuur wahal nujaazii miyaanu ku abaalmarinaynaa ciqaabka iyo cadaabkaas ila alkafuur kii markaa waxaa kufriga badnaa mooyaane kii rabbi ka kufriyey mooyaane ma cid kalena ku abaalmarina ciqaabta waxaa lagu abaalmarinayaa yacni cid rabbi ka kufridun baa lagu abaalmarinaya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi ina qad uuxiya ilayna ana alcadaaba cala man kadaba watawallaa yani waa cala alxikaaya allah baa ka xikaayoonaya nabi muuse yani markaa ayaa qisadu ku saabsanay iyo qowmkiisi ina qad uuxiya ilayna annaga waa naloo waxyooday ana alcadaaba in cadaabku calaa man kadaba uu ku sugan yahay cidda markaa beenisa watawallaa jeesata ciddii beenin iyo jeesi taacada uu ka jeestay la timi ayuunbuu cadaabku korkooda ku sugan yaho ku dhacaya wa qaala tacaala allah waxau idhi wa raxmatii wasicat kula shay wa raxmatii naxariistaydu wasicat way ka ballaarato way koobtay kula shay shay kastaba marka waxaa laga qaadanaya naxariista ilaahay in la rajeeyo yacni marka ayaa laga qaadanaya qalbigana waxaa la doonayaa in lagu kulmiyo alkhawf waalrajaa baqasho ilaahay cadaabkiisa laga baqanaayo oo aan makriga ilaahay iyo cadaabka ilaahay laga aamin noqon iyo marlabaadka naxariista ilaahay in la rajeeyo naxariista allah in la rajeeyo labadaba in qalbiga lagu kulmiyaa oo allaha lagu caabudaa bilrajaa'i waalkhawf raja iyo khawf wada socota lagu caabudaa naxariista ilaahay waa la rajaynaya jannadii waa la rajaynayaa cadaabka ilaahay waa laga baqanayaa yaa makriga ilaahay waa laga baqanayaa haddii kaleo marka waxa mid laga tago dembi kabaa'ira lagu dhacaya hmm. dembi kabaa'ira lagu dhacaya innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun haddii naxariista ilaah laga quusto dee waxaa lala yimi afcaashii gaaladoo kalea lala yimi dembi kabaa'iro weyn baa lagu jira ya falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun dhagarta ilaahayna duul khasaaray mooyaane cid kale kama aamin noqonayso marka labaduba haddii laga tago waxay noqonaya min kabaa'ir dunuub marka labada in la kulmiya la rabaa cidda ilaahay ammaanayana wuxuu ku ammaanay in labada kulminayaan khawf iyo rajaa inay labaduba ku wada sugan yihin huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi yacnii yaxdaru alaakhira waxaa loo jeeda waa ka baqaya aakhirada naxariistii allahna waa rajaynaya tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca ya wayadcuunana ragaban wa rahaba yani waxa weeye waa rajadii iyo baqashadii baa labadaba la kulminaya xadiidka afar boqoliyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo labayo labaatane wa can cubaadata bni saamiti radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu ana muxamadan cabduhu warasuuluh man shahida ku kastoo qira an laa ilaaha ila allaahu ay annahu shaniya laa ilaaha ila allaahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq laakiin cidda allah ka soo hadhay in la caabudaa xaq maaha waa baatil waxdahu xaaluu allah keligii yahay munfaridan laa shariika lahu xaalaanu wadaaga lahayn kalimatu tawxiid waxay ka kooban tahay laba rukni annafyu waalisbaat laa ilaaha waa nafyigii ila allaahuna waa isbaatkii labada qaybood bay ka koobantay tawxiidna saasay ku noqotay in nafyiyo istisnaa ay ka kooban tahay istisnaadina wuxuu faa'idaynaya isbaat suu faa'iidaynayaa alistisnaau bacda nafyi isbaatun qaacidadu waxay tahay wax la diiday waxa laga soo reebaa wuxuu noqonayaa wax musbatoo la sugay saasuu noqonaya saas ayuu noqonaya marka waxdahu laa shariika laha labaduba waa xaal ee midna waxa weeye waa xaalo mu'akida ah oo isbaatka akidaysa waa waxdahu midna waa xaalo mu'akida ah waa xaal adkaynaya oo nafyiga sii adkaynaya waxdahu xaaluu allah keligii yahay baa uluuhiyada xaqi u sugan tahay laa shariika lahu xaalaan marka waxawe wadaaga aanu lahayn ay laa mushaarika lahu khasaa'ista allah la gaar yahay cid la wadaagta xaalayna jirin nafyigii baa lasii adkaynaya waaxidnimadu ilahnimada xaqa ahi waxay u sugan tahay xaaluu keligii yahay xaalaan wadaagana lahayn marka macnahaan waxay u dhacaysaa nafiga in lasii adkaynaayo laakiin labadaba waxaa laga xaalaynaya allah wa anna muxammadan cabduhu rasuuluh oo qirana in muxammed calayhi asalaatu wasalaam cabduhu addoonkii allah uu yahay allah addoonkiisii oo rasuuluhu iyo rasuulkii ilaahay inuu yahay wa anna ciisa qirana in ciise calayhi salaam wa calaa nabiyina afdal asalaati waltasliim cabdullaahi addoonkii allaah inuu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkii ilaahay inuu yahay wa kelimatuhu iyo kelmaddii allah inuu yahay qira alqaahaa ilaa maryam xaaluu kelmaddaa allah ku soo tuuray ilaa maryama maryama ku soo tuuray wa ruuxun minhu ruux xagga allah ka ahaatay khalqan wa iijaadan yacnii jirsiin iyo abuuris xagga allah ka ahaatoo allah jirsiiyey xaaluu ahaaday minhu ay min allaahi khalqan wa iijaadan mintuna waa ibtidaa lghaaya mintu tabciid maaha waa ibtidaa lghaaya yanii xagga allah buu ka ahaaday ruuxdaasi ka ahaatay khalqan wa iijaadan oo allah baa abuuroo jirsiiyey wa ana aljannata xaqun qirana in jannadu xaq tahay wannaara xaqun naartuna inay xaq tahay qira shantaa kii qira adkhalahu allahu aljanna allah wuxuu gelinayaa jannada ayuu gelinayaa calaa maa kaana min alcamal wuxuu jannada ku gelinaya calaa maa kaana wixii ka ahaaday oo min alcamali camala janno waa gelinaya khayr iyo sharba laba siyood baa loo fasiro calaa maa kaana min alcamal in laga tilmaamaayo wixii camal wanaagsan ka ahaaday ayaa lagu gelinayaa darajaadka jannada darajooyinka lagu siinaya oo dadka sida camalkooda saalixu u kala badan yahay darajaadkooduna u kala badanayaan iyadoo jannada fadliga ilaahay lagu gelaayo saa waa loo fasira waxaa kaloo loo fasiray calaa maa kaana min alcamal wax alla wixii camal ka ahaaday walow camalkaasi haba xumaadaba eh macaasi wuxuu doonaba ha sameeye kollayba janno waa gelaya ama hor ha ka galo ama marka dambe ha ku dambeeye kollayba janno waa gelaya ima awalan wa imaa aakhira hadduu xataa dembiye kabaa'ira ku dhintay oo aan la cafin ya ou naar soo maro dee ma'aalka dambuu janno ku dambaynayaa maadaamuu tawxiid ku dhintay oo cid tawxiid ku dhimatay naarta ku waari mayso ee tawxiid ku dhimatay naarta ku waari mayso muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsanyahin bukhari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen isku waafaqeen wa fii riwaayati limuslim riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim u sugnaatay man shahida an laa ilaaha ila allah ku kastoo qira mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane wa anna muxammadan rasuulullah qirana in muxamed rasuulka ilaahay yahay xarama allahu calayhi annaar allah waa ka xaaraantinimeeyaa naarta waa ka xarimaa oo naarta inuu galo ayaa laga xaaraantinimeeyaa ama naarta inuu ku waaro ayaa laga xaaraantinimeeyaa taxriimka naarta laga xaaraantinimeeye marba si ayuu dhacaya mar waxaa laga xaaraantinimeeyey dukhuulka uu naartaba gelayo uu haddaanuu dembi kabaa'iraba ku dhiman ee uu ahlu wacdi yahay yaa dembi weyna uu ku dhintayba ma jiro tawxiidkii waa la yimi dunuubtiina waa ka toobad keenay wax dembi oo weynba kuma dhiman dukhuulka naarta xaaraanba ka ah maba gelaayo abadan hadduu dembi kabaa'ira ku dhintay marka waxa weeye cala aqalli khuluudkaa xaaraanka ah waase dhici kartaa naarta in la geliyo haddaanu allaah cafin waa dhici kartaa naarta in la geliyo la soo mariyo laakiin inuu ku waaraa kollayba xaaraan bay ka tahay ballanqaadka u haystaa waa taa weeye laakiin tan kale waxaa dhici karta in la soo geliyo naarta aan la soo gelin hadduu dembi kabaa'iro weyn isagaan ka toobadkeenin uu ku dhinto waa dhici kartaa inuu naar soo maro laakiin markaana khuluudka uu naarta ku waaraya laga xaaraantinimay marka shahaadataynkii baa loo hormariyey mashahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh cabduhu wa rasuuluhu waxaa loo kulmiyey waa dafcan lilifraadi waltafriid ka gaabinta iyo ku talaxtagga labadaba la daafacayaa oo cabduhu marka la yidhi waa cabdun falaa yucbadu wa falaa yukadabu walaakin yutaacu wa yutabac sida ahlucilmiga qaarkood ay ka cabireen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cabdun addoon weeyo falaa yucbadu la caabudi maayo wa rasuulun falaa yukadabu rasuul weeyoo la beenin maayo walaakin yutaacu wa yutabac ha yeeshee waa la ateecaya waana la raacaya marka si aan loogu talax tegin baa la horraysiiyo la sheegay inuu addoon ilaahay yahay addoon ilaahay inuu yahay caabid lilaah allah caabudaaya inuu yahay waa cubuudiya khaasa waa cubuudiya khaasa cubuudiyada caamka waxaa loo isticmaalaa bimacnaa mamluuku lilaah miduu allah leeyahay oo abuurtay oo ku tasarrufayo oo mulkiyo dee taa markaa addoon waliba makhluuq waliba waxa addoon ilaahay marka saa loo ego gaalku xataa waa addoon ilaahay waayo allah baa abuurtay allah baa ku tasarrufaya allah baa mulkiya ya waa macnihii caamkaa taa ammaani kuma jirto macnaha khusuuska marka laga tilmaamayo loo jeedo waa caabid lilaah waa mid allah caabudaya keligii ya taasi ammaan weeye ahluliimaankii inay markaa la gaartay cid ahluliimaana la odhan karaa waa caabid lilaah waayo cibaadadu haddayna tawxiid wadan waxay la mid tahay sidaynay jirin oo kale laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud anwaac cibaadaadna wayla iman jireen mushrikiintu allah ay ula qastayaan haddana waxaa laga soo qaaday maadaamay tawxiid ka maran tahay kaannahum allah ayna caabudin walaa antum caabiduuna maa acbud ya marka cibaadada muctabaradii waa maxay waa cibaado tawxiid ku dhisan weeye wa anna ciisa cabdullaahi wa rasuuluh waa sidii si leeg weeye addoon ilaahay inuu yahay rabbi ma aha ilaah ma aha yani waxa weyaan ibnullaahi ma aha waa addoon ilaahay allahna caabudaayo waana rasuulka ilaahay wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam waa kelmaddii allaah oo allah ku soo tuuray maryama kelmaddana waxaa loo jeedaa kuntii lagu abuuraa loo jeedaa ina mahala ciisa cinda allahi ka mahali aadama khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun marka sida aadam kun loogu abuuray ba ciisena kun loogu abuuray makhluuq kastana allah kunbuu ku abuuraa inama amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun kun baa lagu jirsiiyey laakiin maadaama si marka waxa weeye muctaad ahayn loo abuuray oo dee qaalibka bini aadamka waxaa la yaqaanaa in waxaweye aabbiyo hooye ay leeyihiin dee ciisa bnu maryam maadaama aanu markaa aabbe lahayn oo ilaahay saa ku abuuray baa wuxuu allah ku magacaabay kalimatuhu kalimatullaahi u yahay kelmaddana waa tii lagu abuuray fa ciisa bikun kaan walaysa ciisa kun waatuu imaam axmed odhanaayo raximah ullah ciise kun buu ku jiray oo ku ahaaday walaysa ciisa kun kelmaddii kun lafteedii ciise ma aha laakiin kuntu waa tii lagu jirsiyey bikun kaan bikun kaan marka yacnii ilaahay saasuu ugu magacaabay wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu mintaa tabciid ha moodin minhu waa ibtidaa'u alghaaya waxaa laga qaadanayaa yacni xagga allaah ayuu ka ahaaday ruuxaasi khalqan wa iijaadan ya yani saas ayaa looga jeeda waa ibtidaa lghaaya waqtiyadii hore salafka ayaa waxaa dhacday boqor ayaa wuxuu u yeedhay khulafadii cabaasiyiinta ah, khaliifo ka mida ayaa wuxuu u yeedhay nin kiristaan u yeedhay nin kiristaana ayuu u yeedhay diinku u bandhigay nin qoraalka yaqaanu ahaa dabeedna wuxuu yihi islaam markaasu maxaanu islaamayaa taydaaba dee saxan oo kitaabkiinna laftiisu wuxuu sheegayaa inaan sidaydu saxan tahay oo siduu u sheegaya ya wa ruuxun minhu sooma akhridaan buuhi ciise jus ilaahay ka mida inuu yahay mintii buu wuxuu fasiray tabciid ya juz ilaahay ka mida inuu yahay baa ku sugan kitaabkiinna dee waa sidaannu qabnanoo dee ibnullaahi inuu yahay weeye ila waladku waa waalidka markaa qayb ka mide nin sheikhu u yeedhay markaa ninkii khaliifada ahaa ee boqorka ahaa dabeedna wuxuuhi ninkan la dood markaasuu masaladii keenay ku soo celiyey dabeedna wuxuu yidhi haddii dee minhu aad ka qaadanayso in eh, jusnimo in laga tilmaamayo dee miduu ciise la gaaryahay ma ya wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi alardi jamiican minhu jamiican minhu waxallo waxa cerarka ku sugan iyo waxa dhulka ku suganba minhu baa la yidhi marka wuxuu u jeedaa sida halkaasi u tahay yani ibtidaa'u lghaaya oo laga tilmaamayo xagga allah bay ka ahaadeenoo allah baa jir siiyey oo abuuristuu allah abuuray ku yimaadeen ya minhu khalqan wa iijaadan min allaahi ibtidaa'u looga jeedo khalqan wa iijaadan oo ilaahay baa abuuray ayaa tanna saasi laegta ninkii waxa weeye deed waa islaamay markii waxa weeyaan arrinkii waa u caddaaday deedna waa islaamay xadiidka afar boqol iyo siddeed iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo saddexiyo labaatane wa can abi darin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi yaquulu allahu caza wajal allah waxau yidhi man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha aw asyad man jaa'a ku kastoo la yimi bilxasanati xasane la yimi falahu waxa u sugnaaday cashru amhaaliha toban la mida u sugnaaday toban xasano oo la mida ayaa u sugnaaday u leeyihi aw asyadu ama wax ka badan baa u sugnaaday tobanka ka badan bimacnaa ugu yaraan toban goor baa loo labanlaabayaa ka badan in loo labanlaabana waa dhacdaa oo looga badiyo waman jaaa bisayi'ati fajazaau sayi'atin sayi'atun miluha waman jaaa ku kastoo la yimi bisayi'ati xumaan la yimi iyo dembi fajazaau sayi'atin xumaan abaalmarinteed sayi'atun waa xumaan miluha la mida xumaantaas riwaayaadka qaarkoodna fajazaau sayiatin sayiatun miluha qaarna waxaa ku soo arooray fajazaauhu sayiatun miluha marka nusakhi qaarba mid bay idiin qorayaan marka waa la mid ta fajazaauhu abaalmarintiisu sayi'atu miluha waa sayi'a la mida fajazaau sayi'atin xumaan abaalmarinteed sayi'atu miluha waa xumaan la mida weeye aw akfiru ama waa u dhaafaya midna waa maqaamu alcadli midna waa maqaamu alfadli waman taqaraba minii shibran ku kastoo ii soo dhowaada shibran ay qadra shibrin taa ka qadarkeed taa ka ii dhowaada taqarabtu minhu diraacan waa u dhowaadaa xaggiisa diraacan dhudhun baan u dhowaadaa qadar dhudhun ay qadra diraacin waman taqaraba minii diraacan ku kastoo ii soo dhowaada aniga xaggayga diraacan dhudhun isoo dhowaada ay qadra diraacin taqarabtu minhu baacan waxaan u dhowaadaa baac baacu waxaweye joogga ayuu leegihi yacni qofka markaysagaa jooggiisa ama istaaggiisa ayuu leegiye waa labada gacmoodoo sidaa gudubka loo kala bixiyo oo waxa weeye markaa eh, intan laabtuna la tirinayo ay ku jirto ya taasaa waxa la ydhaha marka sida badan qofka marka waxa weye labadiisa gacmood markuu sidaa u gudbo oo garbihiisa si la siman u kala bixiyo iyo dherarkiisu waa isleegiyihiin marka waxay noqonaysaa baacan yacni baac bay noqonaysaa labadaa gacmood oo gudub loo kala bixiyo garbaha yani saas loo simay waa qofka dherarkiisa in la eg kii soo taqarabtu minhu waxaan u dhowaadaa baacan yani qofka dherarkiisa in la eg baan u dhowaadaa baac qadra baac baan u dhawaadaa waa gacmaha la kala bixiyey gudubka loo kala bixiyey garbaha lala simay marka qofka dherarkiisa in waman ataanii ku kastoo u yimaada yamshii xaaluu soconayo ataytuhu waa u imaadaa harwaratan yacnii xaalan markaa guclaynayo degdegayo ayaan u imaadaa waman laqiyanii ku kastoo ila kulma biquraabi alardi khati'ata yacni ashyaadan waxaa loo sugayaa si ilaahay u laa'iqa waxaa allah ugu imanayaa si isaga u laa'iqo u habboon ayuu ugu imanayaa si allah u habboon ayuu allah ugu imanayaa waman laqiyanii ku kastoo ila kulma biquraabi alardi arrada muggeed ama muggeed wax dhadhoweeya igula kulma ay maa yuqaaribu mil'aha oo khati'atan dembi ah laa yushriku bi shay'a xaalaan waxba ila wadaajinan ila kulma waa jumla xaaliya laqiituhu bimiliha waxaan kula kulmaa arlada muggeed wax dhadhowaynayo makfiratan dembi ah rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wa macna alxadiisi xadiiska macnihiisu man taqaraba ilaya bitaacatii ku kastoo iigu soo dhowaada aniga xaggayga bitaacatii taacadayda igu soo dhowaada taqarabtu ilayhi biraxmatii waan ugu dhowaadaa xaggiisa raxmaddayda iyo naxariistayda ayaan ugu dhowaadaa naxariistaydaan u dhoweeyaa wa in zaada hadduu kordhiyana zidtu waa kordhiyaa markaasuu taacada sii kordhiyo anna raxmaddan markaa yacnii aan u naxariisanayo ayaan markaa u badiyaa oo u siyaadiyaa fa in ataanii yamshi hadduu u yimaado xaaluu soconayo wa asraca fii taacatii daacadeydana uu u soo dheereeyo ataytu harwala xaalan u degdegaya ayaan u imaadaa ay sababtu calayhi araxma waxaan ku shubaa naxariistaa ku shubaa wa sabaqtuhu biha ola soo dheereeya ibnuxariistaas walam uxwijhu uma baahiyo ila almashyi ilkasiir yacni socodka faraha badan leh fi lwusuuli ila lmaqsuud gaadhista uu gaadhaayo wuxuu markaa rabay maqsuudka wa quraabu lardi bidami ilqaafi waxay ku sugan tahay qaafka godaalkiisa wa yuqaalu waxa lahaha bikasriha hoos dhiggeedana waa ku sugan tahay waddammu asaxu yacni godaalka ayaa sixo badan wa ashharu caanimo badan wa macnaahu macnihiisuna maa yuqaaribu mil'aha wax dhadhowaynaya arlada buuxeeda arlada muggeed wax dhadhowaynaya ayaa markaa macnaheedu noqonaya wallahu aclam xadiiskani wuxuu koobsanayaa dhowr masalo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay xasanaadka iyo abaalmarintooda xadiisulqudsi weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam allah ka soo wariyey allah waxa uu sheegay ciddii xasano la timaada toban la mida in lagu abaalmarinayo ugu yaraan ama toban la mida wax ka badan lagu abaalmarinayo toddobaatan goor ama toddoba boqoloo goor ama xisaab la'aanba ya marka aqallu tadciif labanlaabyada inta ugu yari waa toban ya qur-aankana dee taa waa laynagu sheegayba marka qur'aanka iyo xadiiskuba saasay tilmaamayaan aw asyadu waxay sheegaysaa yacni in e, tadciif ka badan mudaacafo ka badan iyo labanlaabyo ka badan tobanka inay jiraan ya mahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamahali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabbah waxaa allah inoo sheegay waxa jihaadka lagu bixiyo xoolaha jihaadka lagu bixiyo toddoba boqol oo goor in la labalaabayo sabcu mia waxay ka dhigan tahay qofkii markaa jihaadka wax ku bixiyaa sidii xabbad markaa waxa weeye dee siida oo la beeray oo geedkii soo baxay oo toddoba xaboo sabuula bixiyey hadhuurkii ama wax la mida toddoba xaboo sabuula markuu bixiyaa xabad waliba boqol baa ku yaalla toddoba boqol lagu dhuftay waa toddoba boqol toddoba boqol weeye marka taas waa jihaadkii mudaacafo ka badan inay jirtana waxaa laga qaadanaya wallahu yudaacif liman yashaa intaa in ka badan dadka qaarkood ilahay waa u lamalaabaa sabirkii oo kale waxaa laynoo sheegay xisaab la'aan baa la lamalaabaya inamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab xisaab la'aan baa loo wafaynayaa loo dhammaystirayaa xisaabtooda hmm, kuwa sabraay marka sawaabka xasanaadku waa saas ciddii markaa dembi la timaadda dembigii waxaa lagu abaalmarinayaa mid lamida mid la mida lagu abaalmarinaya ama allah waa ka dhaafayaa inuu mid la mida ku abaalmariyaa waa cadligii inuu ka dhaafaana waa maqaamu lfadli midna waa maqaamu lcadli midna waa maqaamu lfadli yani saas mudaacafada horeynu soo aragnayna ee xasanaadka la lamalaabaya waa maqaamu lfadli waxaa kaloo allah inoo sheegay ciddii u soo dhowaatay inuu allah u dhowaanayo sheekhu marka hadda sida uu ku tawjiihiyey imaamu nawowi waxa weeye noocan maa tawiilkii weeye maa taawiilkii weeye way jirtaa waxyaalahan inay ka laazimayso waxaan leeyahay laasimu lxaqa xaqun xaq wixii ka laazima waa xaq oo allah markuu u soo dhowaado inuu u naxariisanayana waa ka laazimaysa raxmaddii ilaahay inay u soo dhowaanaysana waa ka laazimaysa ya marka laazimka marka la sheegaayo waxaa jira eh, marna waxay noqonaysaa ta'wiilkii la diidaayo ta'wiil madmuum marna ma noqonayso asalka marka la nafiyo oo la yidhaahdo saasi ma jirtee muraadka looga jeedaaba waa sidan asalkiina la nafiyo waxay noqonaysaa ta'wiilkii la diidaayo noqonaysa waa ta'wiil madmuum haddii laakiin aan asalka la nafiyin ee bas la sheego uun laazimka la sheego waxay aqbali kartaa inuu asalkii aanu nafyinayn cibaaraadka salafka qaar laga soo wariyeyna noocaasaa lagu xambaaraa oo marka salafka qaarkood laga soo wariyey hadday ka sugnaato fa innaka biacyunina iyo walitusna calaa cayni bimar'a minii aragti xaggayga ka ahaatay haddaan marka waxa weeye acyunka la nafyin waan loodhan ilaahay cayn ma lehe waxa loo jeedaa aragti uun ee laasimka uun la sheego ta'wiilkii madmuumka noqon mayso asalna waxa u ahaa salafku inay sugayaan sifaadka daahirkooda inay sugayaan marka faa'iide ziyaadaha markay ku daraan oo laasimkiina ay sheegaan oo aynay asalkii nafyiin taawiilkii la diidaya noqon mayso laakiin muta'akhiriintu badiba markay leeyihiin muraadka sanyasen baa looga jeedaa iyagu marka waxay asalka inay badbaadinayn inay nabadgelinayn calaa kulli xaal macnaha markaa ka laazimaya inuu xaq yahay waa waa sax weeye asalkana in sidiisa loo sugaa iyaduna waa xaq labadiis isdhiidi maayaan allah waa loo dhowaadaa allahna waa u soo dhowaadaa ciduu doono khalqigiisa ka mida ciddii taaca ugu dhowaatana intuu u soo dhowaaday in ka badan baa allah u dhowaadaa yacni waxaweye sida allah u laa'iqaa baa loo sugayaa loo ictiqaadinayaa tashbiihana waa laga nafinayaa yani waxaweye sida rabbi u laa'iqaana waa loo rumaynaya siduu nebigu u itlaaqay baa loo itlaaqaya oo la odhanayaa ilahay ma yimaado la odhan maayo waa yimaadaabaa la odhanaya allah laakiin sida u laayiqa abuu yimaadaa saasaa loo ictiqaadin loo rumayna makhluuqaadka allah ma shabaho sifaatkiina sifaatka makhluuqa lama mid aha cibaaradana haddaan la itlaaqi karayn oo yacni waxa weeye in la itlaaqaa aynay bannaanayn nebigu ma itlaaqeen calayhi salaatu wasalaam nebiguna allah buu ka soo wariyey in la awilaa hadday waajib ahaan lahaydna nebigu waa caddayn lahaa lianna ta'khiira albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac waayo bayaankiiy caddaynta waqtiga ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigaa oo u caddayn waayaa laa yajuusu bilijmac ijmac bayna ku bannaanayn shayga uu nebigu markaa sheegi waayey waxaa laga qaadanayaa in la sheega inay laasimahayn ya iyadoo la garanaayo dadka yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisi joogay yacni qaar islaamnimada ku cusbaa baa ku jiray qaar cilmi aan lahayn baa ku jiray qaar acraabu rirmiya ku jiray qaar markaa cilmi lahoo culamaa baa ku jiray qaar waxa weeye alabatulcilmiyaa ku jiray yacni dadkii martabo keliya ma wada ahayn mar qurana nebigu calayhi salaatu wasalaam nusuustaa sifaatka isagoo sidaa u ahrinaaya oo dadka u sheegaya ya yacni inuu marka uu yidhi daahirkaha ictiqaadinina daahiruhaa khayru muraad daahirkeeda loogama jeedo lama hayo nebiguna wuxuu ahaa dadka ka ugu nasteexada badan ugu bayaanka badan ee ugu caddaynta badan ya yani waxa weye sharcigana inuu caddeeyo isagaa loo soo dira wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka calaa kulli xaal sidaa nusuusta u ilaaqada loo itlaaqaya loona ictiqaadinaya loo rumaynaya macnaha ka laazimayaana xaq weeye laakiin macnaha ka laazimaya inuu xaq yahay diidi mayso asalkuna inuu markaa xaq yahay asalkuna waa xaq waa la ictiqaadinaya waa la rumaynaya tashbiihan waa laga nafinaya wahaakada waman laqiyanii biquraabi alardi khati'atan laa yushriku bi shayan laqiituhu bimiliha maqfira masalada kale xadiisku sheegay waxay ku saabsantahay ku kastoo allah kula kulma arlada muggeed wax dhadhoweeyo dembi ah arlada inuu buuxiyo wax dhoweeya oo dembiga ka allah kula kulma bimacnaa dembigu halkaa ka taagan yahay arlada muggeedoo dembi intee laagta yani wax la koobi kara maa dunuub wax kastaba hadduu markaa kula kulmo addoonku oo intay farabadni ka qabaan arlada muggeed ay dhadhowaynayaan laakiin shirki ka maran yihiin shirki ka maran yihiin ilaahay wuxuu kula kulmayaa oo ku qaabilayaa arlada muggeed wax dhadhoweeyo dembi dhaaf ah haddaba la odhanayaa miyaynay ka dhalanayn cid kastoo shirki ka madran oo dunuub ilaahay kula kulanta dhammaantood in loo dembi ila waxaa laynoo sheegay markaysa markay arlada muggeed wax dhadhoweeyo oo dembidhaafa ah inuu ilaahay ku qaabilaye oo kula kulmaye waxaa la odhanayaa xadiisku waa mutlaq aayaduna waa muqayada wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waa muqayada bilmashiia mashiia lagu qayday haddamaarta xadiiskuna waa mutlaq qaacidaduna maxay tahay yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad laba nas ama laba daliil hadday soo arooraan oo midna mutlaq yahay midna muqayad yahay isku xukun iyo isku sababna ay ku saabsan yihiin labadu waa la isku qaydayaa waxaa macnuhu markaa u dhacaya laqiitu bimiliha makfiratan in shitu in shitu xaggee laga qaatay aayaddaa laga soo qaatay aayaddii baa dee mashiia ku qayday sooma marka mutlaqa iyo muqayadka saasaa la isugu qaydaya sidaas qof kastoo yacni markaa shirki ka maran oo dunuub ilaahay kula kulmay aanu ka toobadkeenin qofkaasi maaha ilaaba ilaa mid loo dembi dhaafaye kuu doonuu ilaahay u dembi dhaafayaa kuu doonana uma dembi dhaafaayo marka xadiiska waxaa qaydaysaa aayadda ayaa qaydaysaa mashii'ada ilahay baa lagu qayday waa cidduu doono ciddii aanu doonin inuu dambi dhaafana yacni waa la soo ciqaabayaa litathiir si dembiga looga soo jaro oo looga soo nadiifiyo weliba markaa naarta la geliyo dadka ahlulkabaa'irka way dhimanayaan ya dadka ahlulkabaa'irkaa marka naarta la geliyo gaaladu dhiman mayso iyagu waa dhimanayaan xadiiska markaa saxiixaynka ku yimi bukhaari iyo muslim soo wariyey fa yumiituhum allahu imaatatan nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waa bukhaariyo muslim ilaahay baa dilaya dilis marka naartiisaa loo geliyo ayay dhimanayaan markaasay dhuxulo noqonayaan dhuxulo ayay noqonayaan marka dambea laga soo saaraya markaasaa maaul xayaa la gelinayaa markaasay dabeedna markaysaa sida yani eh, nabaadka u baxayaan xamiila sayl iniyaha markaysaa daadku qaadeen sideedoo kale markaasaa qurunkii wixii dhan laga reebaya iyo madowgii iyo markaysa marka dhuxulnimadii iyagoo saa u riidhaya oo waxaweye yani markaa nadiif ah ayaa markaa dabeedna jannada la gelinaya xadiidka afar boqoliyo sagaaliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo afariyo labaatane wa can jaabirin radia allahu canhu qaala ja'a acraabiyun ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam faqaala ya rasuula allah jaabir waxau yidhi nin reer miyaa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala waxau yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow malmuujibataan labada wax waajibiya maxay yihiin labada wax waajibiya oo midna janno waajibiso midna naar waajibisaa maxay yihiin faqaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man maata laa yushriku billaahi shayan dakhala aljanna man maata ku kastoo dhinta laa yushriku billaahi xaalaanu allah la wadaajinayn shayan waxba aanu la wadaajinayn shaynaba aanu la wadaajinayn laa malak walaa nebi walaa weli walaa dhagax yacnii shaynaba isagaan ilaahay la wadaajinayn wuxuu eh, khasaa'istiisii la siinaya aanu jirin ciduu la caabudaya ayna jirin aya shay kuu doona ha noqdo dakhala aljannata jannu geliya marka tawxiidku waa muujib liljanna jannadu waajibinaya hadduu tawxiidkaasi dhammaystiran kaamil yahay buuran yahay jannada hor buu ka gelinaya hadduu naaqis yahay oo tawxiidkii aanu waafi ahayn ou naaqis yahayna yaa dembiye kabaa'iro waaweyn buu markaa ku dhintay oo tawxiidkiisii nuqsaamisay sida iimaanku u nuqsaamaa tawxiidku u nuqsaamaa siduu iimaanku u dhammaystirmaa tawxiidkuna u dhammaystirmaa haddaan tawxiidkiisi waafi ahayna naaqis uu yahay oo tawxiidkiisi yaraaday oo dembiye kabaa'iro waaweyn ku dhintayna waa taxta almashii'a doonista ilahay buu hoos yaallaa ya in shaaa cadabahu in shaa cafaa canhu sida xadiiskii cubaada sheegaaya in shaaa cadabahu hadduu doono allah waa cadaabaya wa shaa cafaa canhu hadduu doono waa cafinaya marka dee kollayba jannada dibbuu ka gelaya haddaan hor ka gelin dibbuu markaana ka gelaya hadduu ahlu wacdiga yaho tawxiidkiisu buura yahayna hor jannada ka gelaya waman maata ku kastoo dhintay yushriku billaahi shay-an xaalu allah wax uu shariig yeelayo la wadaajinaayo dakhala annaar naarta ayuu geliyey marka shirkigu shirku alakbar waa muujib linnaar waa mid naarta waajibinaya ashirku alasqar naarta khuluud ma waajibinayo khuluud ma keensanayo laakiin sida ahlulkabaa'irko kale ee dembiyada waaweyn dadka u saaxiibka ah ayuu u bandhigan yahay inuu naar galo in cafiyana waa dhici kartaa sida saxiixa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen shirki oo dhan ilaahay ma dhaafo ciddii aan ka toobadkeenin xataa shirkul asqar qofka ku dhinta lagama dhaafayo maxaa ku dhacaya ilaaba ilaa shirkul asqar hadduu ku dhintay oo aanu ka toobadkeenin waa in la cadaaba laabudda min cadaab isaguma soo gudagelaya yidhahen wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ee wuxuu soo gelayaa bay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa soo gelaya an yushraka bihi waxaa loo jeedaa waa masdar almasdaru munsabiku min an walficli bacdaha masdarka ka dhalaashamaya an iyo ficilka ka dambeeya wuxuu noqonayaa ishraakan ishraakan waa nakiro nakiradaasi waxay dhacday fii siyaaqi nafyi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi ishraakan bihi waa nakira fii siyaaqi nafyi qaacidada usuuligana maxay ahayd hadday nakiradu layidhaha waqacat inakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakiradu siyaaqu nafyi hadday dhacdo cumuum bay faa'idaysaa marka aya ishraak baa soo gelaya sagiiran kaana aw kabiira asqara kaana aw akbara ha ahaado kii weynida badnaa hama ahaado kii markaa ka yaraaye oo soo gelaya noocan la dhaafay marka ilaaba ilaa hadduu markaa xataa shirkul asqar ku dhinto laabudda min cadaab cadaabtu waa lagama maarmaan ila cadaabaa ma soo gelaayo wayakfir maa duuna dalika liman yashaa kama mid aha bay yidhahdeen laakiin wuxuu kaga bedelan yahay akbarkii naartaanu ku waarayn marka laga gooyo dembigaas yaa oo naartii lagaga jaro markaasaa laga soo bixinayaa dabeedna jannadu ku dambaynaya jannada ayuu ku dambaynaya ile qadar tawxiiduu haystaaye yaa yani waxa weeye misqaalu darra min tawxiid qofkii ku dhinta naar kuma waarayo ama jahannamo ku waari maayo markaa saasaa culamada qaarkood yidhahdeen xataa waxaa dhacday bacdu ahlicilmi ra'yigoodan iskhilaafay min waqtin ilaa waqti marna ay saa yidhaahdeen marna sida kale yidhahdeen ya calaa kulli xaal kii ku dhintaa yushriku bihi shayan dakhala naar isagoo allah u sharig yeelaya xaaluu allah u sharig yeelayo dhinta oo wax ugu sharig yeelayo la wadaajinayo dakhala naara naartuu gelayaa marka shirkul akbar hadduu ku dhintay inuu naarta gelaayo naartana ku waarayo waa qaci waa saas haddii aanu shirkul akbar ku dhiman ee shirkul asqar ku dhintay markaana wuxuu mucarad u yahay naarta inuu galo ayuu mucarad u yahay lakin waxaa laysku hayaa taxta almashii'a ma yahay mise maaha nusuusaha ku soo arooray badiba markaysa markaa shirkiga iyo waciidada ku yimi waxay usii badan tahay akbarka in loo jeedo taasay usii badantahay rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuubu ilayk